وsنة سنadii الtaaسcaة sagaaلaad min الهiجرa hadihi محalha ومرxadha الsنة سنadii الtaaسcaة sagaaلaad oo min الهiجرa hiجrada kumid e hadihi محalha ومبxaثha غaزوaة تaبوka تaبوka غaزwadeedi hadihi محalha ومبxaثha fi سنaةi سنadii الtaaسcaةi sagaaلaad ya xadaثad may hadiristay غaزوaة تaبوka تaبوka غaزwadeedi hadiristay walam yakun walam yabac madine fiha fi lgazwati gazwadaas daxdiya xarbun xarbo madin wasababuha sabab lgazwati gazwatu tabuka sababshe may haytay anahu ana nabiya ya balaga huwa balaga rasula rasuulka may diray alayhi salaatu wasalaamu ana ruma ree rumbo tajamacad hiya rum ini has aruriday bishami sham haska liajli muxaarabati lmuslimiina muslimiinta la xarbiyo koeda daraadiyan milan iska aruriyen fi bilaadin bilaad lmuslimiina muslimiinta bilaadi o kala xarbi haayaan fajahaza huwa rasuulka alayhi salaatu wasalaam diyaariyey jaishan ciidan ya diyaari jeiskaasoo min almucsiriina ahi yani faqiirin ina kumid eh oo mucsiriin aho yo dhong ulusoo yani faqiirin ah jeiska dhong magaashay jeisulcusra iya leera dooneha yablugu cadaduhu cadad ljeishi jeiskaas tiridis diras halaathiina alfan soddon kun ciidan ee dayras muslimiinta kolkun yani fatumakadi yadkuluna fi diin illahi afwaajan anagadan kolkun ciidan badadan soddon kun ciidan ee dayrayan muslimiinta tiradinka badan oo yani dulumaad ambata may haytay gazwadii oo gazwatu fatxi maka kumankun yahay geeka kolkun muslimiinti afarta dibliha ku galen islaamki ha galen may deeren kolkun soddon kun ha deeren halili وaطلب النaبy naba may dalbaday نaفagatah نaفagat اljeش jeشka soy نaفagadiis min اlagنiyaai dadka taaجiriinta iya ku fanabow ajiibeen dalb الrasul rasulka dalabsha iya ajiibeen sala الlahu عalyه وasaلaم وakana akarhm akar yani wa kay akarhm akar naahy وakana akarhm akar اlagنiyaai dadka taaجiriinta kanka badan may haaday نaفagatan min نaفagatin وaldhiibo kanka badan cثman بنu cafan iya haadi yani wa kay wahada kan awal kitaabin guuto tin horeysi waayo fi lislaami isdiyaarin mana awal kitaabin isdiyaarin tin horeysi waayo fi lislaam islamka dasid wajaa huwa wajaa mainkooyay hu anabiya nabag mainkooyay alayhi الsalaatu wasalaam sabcatun todobgof yankooyan sabcadaasoo min fugahaa madinati madina sabiihintooda kumid ayankooyan yadlubuna hal dalbaayaan an yaxmila huwa rasuulka ina umbaaro hum sabadaas umbaar ka bahano safaranka bahano male nin kaalmay gaadidka safar nin guruna si layin faqala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may ngaray lahum bisabcati may ngaray laa ajidu anaan meelaw ma wal meelaw axmilu anaan umbaaraw kumisinsin kumbaaraw meelaw caleyhi ma korshaysin kumbaaraw meelaw a tawalow jeesden waa acyunahum hindiyaalkoodana haal tafiidu shidomaas min adamci min ajli damaci ilinglishaba maasa xasanan liajli xasanin tirinyi darteeda laa yajidu yongelaan ma walan helaan yunfiguna yobiladaayaan uma saara aljeishu uma saara nabiyu nabaga la socdi sala allahu alayhi wasalam biljeishi ciidankiya la socdi xataa wasala nabiyu nabag ilaa kudeero ilaa tabuka tabukadiisun jeedi meelo kudeero falam yajid huwa rasuulka mehelna fiiha fi tabuka tabuka dhadiya jeishan ciidan mehelna kama sidi balaga alkhabaru khabar deeray huwa nabiya nabagan deeri niila rumas karuuriyaay antilan sheegi managa ne ciidan makeelna waayo kisasu godoomireed gazwatu tabuka makaanki tabuka leraay gazwadeedi tabuka may mawdicun bayna maka walmadina mawdac kayaalo maki madina lamratiyo kayaalo yani fi sanati sanadii ataasicati sagaalad oo may lagudubahay kalku xijaaz dongol gudubi tabuka may kayaal shama kayaal bayna maka walmadina kayaala waana shama kumid tumana tabuka kalkun rasuulka sala allahu alayhi wasalam iyo dacwadiis may hordhaamka ekaaytay xijaaz bay ka ekaaytay xijaaz may larey maki madiina wali gaararshe e dacwadiis intaasa ka ekaaytay laakiin hadii marba fato maka sameeyey maka baa furdi dacwadii sii bilaari rasuulka sala allahu alayhi wasalam ilaa sham ilmigaasaan widow nagadi shamtia ka dhawaadi waako kalkun tabuki shama kumidaso gazwadii oo rasuulka sala allahu alayhi wasalam ghazawaadkay dhoor iyo deerayan yani mayb wa aakiru gazwati gazaha rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam wa gazwadan gazwatu tabukileraw gazawaadka rasuulka hadi may roogna sanadki sagaa lagma roogno sanadki tumanaad kan tum in hooba dhamaado rasuulka waa hal geeriyooto baleeyin kolku gazwadinka damboyti aakhir gazwatin gazaha rasuul lahi leraw sala allahu alayhi wasalam gazwadi rasuulka dilootin damboyti hadana may lere yani abcadu gazawaat gazawaadka tanka dheera lere rasuulka meelduulimaad usi muslimiinta roogan usoo nooli meeln baaw meelinka dheeraysi ahay kikaswatu tabuk may wali hal bil meellon socda ahay hal bil meellon socdaw yahay kikaswadantama eh. sham madine eedan ku dheeraysi sham xuduudiya yani hal bil meellon socdaan bahay kaswadan hooba kunagdi bes yani waa kay walyar alsina lay roogi sanadki xajtusan bahay xajatulwadaa higaasi waabsii geeriyoodi rasuulka sala allahu alayh wasalam yani fi sanati sanadi addaasicati sagaalad ya xadasad may hadiristay gazwat musa gazwatu tabuka tabuka gazwadeedi hadiristay walam yakun walam yaqac madine fiha fi lgazwati gazwada dhaadiya xarbun xarba madin wa sababuha sabab lgazwati gazwadan oo gazwatu tabuka leraw sababtiya may haytay anahu ana alxaala washana balaga may hadeeray arasuula rasuulka may hadeeray alayhi salaatu wasalaam rasuulka may hadeeray ana ruma reer rom tajamacat hiya rom ini has aruuriday bishaami shaam haska aruuriday lima may meel naskaruri limuxaarabati lmuslimiina muslimiinta silxarbi daradiy inta lakala harbiye fi bilaadi bilaad muslimiin muslimiinta bilaadiy dati lakala harbiya taasaa jeedki rasuulka kolka nimankaasa saruriyahaya miilakooyen yani horena mayn ogaanay gazwadan gazwatu tabug eh yani may kale n sabab haaya oo n horeeyey gazwatu muta gazwadi lra gazwatu muta may haytay tabuka meelondhawahayti kolka muslimiinta oo khalid bin walid hafukiyaay ilaa hingaamiyaalki muslimiinta lahadilaay oo yani waa kay sadiid haayeen cabdullahi bin rawaxa shaacir nabi zayd bin xarisa mawla nabi jacfar bin abi dalib ibnu cami nabi melilakadilaay buwaadi melilaka dhamaayay kolku marki melkunagada reer roma ereena muslimiinta kolku waafa ha awoodaha weeldadahayaana anta manin koyna sama gereed anta dagaal maka galminta fidhigaan maninka koyni ha kolku ni fidhigaan kaseedana eran unuba fidhishonka sela nimanki unagumaysugijara carabtiyayan ad dulungan tiya baananta mutamiinkoyayana unuba taalkan fidhinka selanere tiya kolkun rasuulka deerti fajahaza kolkun rasuulka sala allahu alayhi wasalam tiyo hambana unuban baaneri fajahaza anabiyu alayhi salaatu wasalam ilahi rasuulkiya diyaari jaishan ciidan ya diyaari jeiskaas min almucsiriina kuway ulusaayen kumide eh. fakiirin taayen kumide eh. jamcu mucsirin mucsirin jamclmudakar salim wa jamcu mucsirin koo ulus la jamciyay mucsirin kuwii fakirin tahayna kajamci wa wasumiya ljeisu jeish kasa laka magaabo jeishkan jeishu tabuka may laka magaaway jeish alcusrati ulaaski jeeska iya laka magaaway wadalika arinkaas kaasena haabitun waxaasin haranjarto dhab ew may wali lianahu ahay ana aljeisha jeiska kaan ahaadi fi zamani cusrati nnaasi ahaadi lianahu ana aljeisha ciidankan kan e kaana aljeishu jeiska may ahaaday fi zamani cusrati nnaasi dadka oleestooda zamankooda wa fii jagdi lbilaadi magaalooyinka abaartooda dhahdiya iyo jeeskan bahi wafi shidati lxari kuleer daron dhasis iya bahi wakad asmarat lashjaaru geerowa meelo dhaliyen wannaasu dadkana yuxibuna may fadaayan araaxata nasasha walidaamata nagaadow biqurbi timaarin timaarti asleha karahaysa meelon dhow nagaadana fadaayan landooku dhong abaaraka jaray oo kalkun reer deerti sandug daaytay hankartay yani waa kay foolna haninkarnay waanu kalkun hakarausha dhawi geedo hoosteediya ini hirgelo beerta dhadiya iskuru roogo fada beeralaysa saaso beeralays xilig yesho shoobayan lama xiligoo shoobe magaaladana dadkiyon yani waa kay masala lab inigo a xiligoo shoobe oo walaasha ongaalo waano mis ama faaidaasin bilawteeran beeralaysyon may shoobayan maki yani beero yani ngaaramaano kabacdi reed tinjirta aamano galey aamano kabacdi isgeedina kowalyo lay kudhimantaa xiligaas dash beerkadhisadaaya maila isku hirgalaayana macruuf iidan faraxsanaadeen heelalaniyon marki heelasho inda dhalaano gel inda dhalo siniskan oo kalsay gela dhaliya lera saas oo kalsay inda dhalan yoona shooba lan waktigoo shooba mana yani bade dadka badeeca gadaw yoona saas lambanigo kolku marki oo xili may haytay abaarna kubahi oo geedoo timirti timira dhagaalaysadayana reer madin timirti on bislaatay an karti oo landhaar gobgeedo hoos iyo goboobka dabeele hasawdaas isku hirgal fadaw iyo yani waa ka yahay markaasa baha dhagaamsada ler abaarna jarson gurmal isis dherogin hatilaa kareenaha kolkun gooyo dhow mal deerna xilli kolkun abaartiyo eedan daronta waana beero ini inagaadan fadaayan beerasho goosadan fadaayan yaha dhagaamsada leri kolkun ree jeeska maylka magaao jeish lcusra uleeska jeeska maanaa abaarta la baydaraadiye iyo jeish lcusra langari fajahaza rasul alayhi salaatu wasalam jeysan a diyaari jeiskasoo min almucsiriina kuwi fakirintahan kumide yablugu cadad cadad ljeishi jeiska tiradis deerayan halaatiina alfan sodon kun deerayan kalka wanaasu dadkana yuxibuna araaxata waligamata bikurbi timaarin timaari naas dadka timaartood meelindhaw ina gaadan fadaayan watalaba nafaqatahu min alagniyaai kalkun garishalan baadi dad sodon kun eh ye ciidankii bahi dadka bershay walungure gaadaayan magaban dadku bershay gaadidka safarahay magaban kalku may lambaahaday hanti lambaahaday ahay hantadana marka hilagan say oo kal fi sabiililah jihaad lambaawdaya waltaraas markaasa faayida lata wadalaba anabiy nabaw kalku may ku dalbaday sala allahu alayhi wasalam rasuulkana dengaman buune mil o sada dadka utaakuleym lahayn dadkina taakulen bahayin jihaadka o lambahaw wadalaba anabiyu nafakatahu nafakat aljeishi jeiskaas nafakadiis may ku dalbaday min alagniyaai kanaarinta ku dalbi asxaabta lanki taajiriinta dadka ayan cabdiraxmaan bin coof cabdiraxmaan bin coofka iyo cusmaan bin cafaansa oo kale iyo dadkaasa ku daladi lamba wali haay keeno lamba wali karaanki haaya keeno nagadeena falabo asxaabti ajiibeen dalaba rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul dalabsha iyo ajiibeen lamba wali haay lankin kasabar yar hataa suusko timir esheeni munaafiqiinta ti duraayeno dhacniyaayan ahayti mana lankiinka badanna maal fara badan yesheeni haddana yani waa ka iskutusa munaafiqiinta malka fogadaayo lanki walbadan badan dhiibona may layna iskutusaan weele lanki wal yar dhiibona may layna ha haan ilaahay sanaada ku ilaahay taajira ku masuus ku ilaahay ta weele saeraaya mana kalkun saase ta muslimiinta lamb walikaraanshay hay dhiibena awoodan sheenan wa ayinka badanaayo cusmaangan ka waa ku maalintaas wali wa kana aktaruhum aktaru lagniyaai dadka taajiriinta saabte kanka badan may haaday nafagatan min nafaga cusmaan bnu cafaan ya haaday radia allahu tacaala canhu dinuren nalagkasaw dinuren walalang arina sheegnay wahuwa yani cusman awalu maya wahada wahada ljeishu de wahada ljeishu jeiskan kan e awalu kitaabin isdiyaariyo kin horeey waayo fil islam islam datis iska diyaariyo ciidan meel iska diyaari oo meel taladiis inta deeraw kin horeey manaa guuto guuteyn katiib katiiba katiiba may leeday guuto iktisaab wahada awalu kitaabin isdiyaariyo kin horey waay wahada jeish jeishkan kan ay awal kitaabin isdiyaariyo kin horey waay fil islam islam dhatis iska diyaariyo ciidan isdiyaariyan tiradi unta diiras kin horeeyo aktaruhum nafakatan cuthmaan aleri anfaqa cuthmaan cuthmaan may dhiiday cashrata alaafi dinaarin cashrata alaafi dinaarin tuman kun dinaar ya dhiidi meel yani tuman kun do wahay dolar oo kale erafadi oo kale kubadan u macnaa leesedan badan wa mil hada gaalo eed doolaan babuniyahayntumun kun dolar il guda oo kale walku badan kalkun wal tiro lakoobo kora oo hada yani lagiyaaso kor ma eh dinaaru dinaar deheb wa kalkun kun ma eh boqol ma eh lama boqol tumun kun dinaara lakadi tumun kun dinaarnaran fage anfaqa cusmaan cusmaana b cashrata alaafi dinaarin tumun kun dinaar ya b wa acdaa huwa yani waa kay cusmaan may siiyey miati baciirin saddex boqol oo gurbe ah eh. iwa hamsiina konton wiliba jiraan farasan min farasin ya dhiibi waay saddex boqol oo gurbe ah oo lakasafaraw iyo konton oo yani faris eh oo tignika eh ya dhiibi cusmaan waayo dagaalka fi sabilah alkagaloy leeyi marki beesadaas keeni cusmaan radiallahu tacaala canhu rasuulka ndoay sala allahu alayhi wasalam yani maa lara cusmaan bacda alyawmi fi rayaha ku kubacdo maan ma dhibne dhib ma sameeya eri manaa geeka kubacdo libertankashabi rasuulka sala allahu alayه wasalam oo fi sabillahi lakagalaw markaasa mara cusmaan hadu kubacdo yani wa kay ma dhibaw malara cusmaan bacd alyawmi meel kalena may kera ilaah ana karaad lahaaday adin cusmaan karaad lahaa eri mana cusmaan an ilah karaad lahaaday adin karaad lahaa la beesadaas dhiibi ya meelo dadka berse adducaa liman istara eraayan oo kale wa shaacirinta saasari jir manaha duaada lankisharaysa duaada wala gadadaw mana ma bilan bilan idle malkeelaw kolkun cusmaan usi gadadi duaada ma intaas maalay hante dhiibi fi sabiilillahi kabi inkastoo rasuulka sala allahu alayhi wasalam maal kasta sardo jeebshenkishibadaanen gaadadaana laakin hadii fi sabiilillahi intaas maalay lankaka dhiibi duaa mududi mando ay rasuulka sala allahu alayhi wasalam wa jaa maykooyey lankasta kolkun walilakooya lakooy abubakar nusun awe waja abu bakrin abu bakr alakooy bikuli maalihi maalki dhamaantis alakooy usi may tartameen aha cumar bin cumar bin khadaab iya tartameen abu bakr markasta hooba abu bakr iyo cumar tartaman may horumari jaray abu bakr a horumaraay geeka meray cusmaan abu bakr balbadnga oo horumaray geeka anika horumareer markaasa maalshay calab cusmaan may faday cumar waa maalshay nis ka hadhow maalki nisa lakooyka abubakarna maalki waligabi kuli shay ba sheeni kalku abubakar o ahy uma abubakar o may sheentiy ana maalkay kuli shay sheeniya manaa ayan kutabti idi helkin ayan kutabti ilahay rasuul shan kutabiya manaa haye cumar o adina may sheentiy anina maalkay rasuul ala niska sheeniya hatta kubacdan abubakar malatartamaari basua geeka litartamay inka dheeraytitanahayt geeka ma hormarne hatta kubacd malatartamaari lamba kalku iman shay inta dhonyiy iman shay lamba iman shay dhonyi iyo yani waa kay masalan biye ye iyo wal sameeye yani may lareeyi hadii imanka sugnaado walyaab le fale imanka ida oo dhan wal nifki abahaytiki dhan sheento fi sabillahi dhigta iman shee kamil hay abubakar macnaha saa tahay cumarna meeray idana mugo walan dhaafba fi sabilillahin walan dhiiba nistakwel saasari macnaha waan walku rooy waja abubakrin bakrin abu bakar yalakoy bikuli mali mali abi bakrin abi bakar maalshay kuli shay yalakoy maalshay may kakoobanay wahuwa maalka may haaday arbacatu alaafi dirhamin afar kun dirham eh yahay maalshaysaasba man badanhayn afar kun dirham e wahay intina sheeli kulisho fasala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshiya su-aaley hu abaabakara su-aalay hal abagayta ha dhaaftay liyahlika helka shayan shayan dhaafteedi abubakar o ahaan basheentay maal badan basheentay aragahaye helkii ka walaan kutabtay fasala rasuul yani saasu faqaala abubakrin nay kagoolay Eh, ehelka walaan dhaaftay lerogta jawaaban afdaytu lahum liahli ehelkay may hanbaaq yeelay allaha warasuulahu hanbaaq yeelay mana ilahay rasuulshay handhaafiy ehelkeedi wajaa cumaru cumar iya binisfi maalihi maalshay nisyeela koy cumar hantidiisu dhabi oo dhan nis koasheelisun fi sabillahi lam walisu awood waa wajaa cabduraxmaan bin coof sun asxaabta dadka taajiriinta kajarisuna may sheelay bimiati awdiyatin boqol awdiya sheeli fi kuli awdiyatin arbacuna dirhaman halki awdina afartun dirham kasowayi boqol meelood min afartun edlailarbisoyre boqol meelood meeliba afartun eh yasheeni awdiyadi langmaylankasay halki awdi afartun dirham agaadas kolkun boqol awdi oo halki awdi ba kajarta afartun dirham kajartan taasa sheeni waja alcabaasu cabaas yakooy wa dalxatu waja dalxatu yalakooyan bimaalin alakoyan maal kaso kaiirin fara badan alakoyan a maal fara badan a ah. rasuulka adeershay sala allahu alayhi wasalam sundadku walgabo maalgabeenka kajari maal badan alakoy dalxat lkhair oo min casharati lmubashiriin kumide eh. isuna khair badan isuna maal badan alakoy a watasadaka may sadageeyey caasim bnu cadiyin saxaabigu leraa sadagey bisabciina wasan todobaatan wasdaya sadagey a watasadaka yani may sadageeyey caasim yani waa kay caasim bin cadiyin iya sadagey bisabciina wasan todobaatan gurb roor iya wa todobaatan gurb yani alwasku kasaas alwasku wasba maylere fiqhileyda kasaayana situna saacan wa liidun suusu gurbagiiba liidun suus iya saaran kalkun todobaatan gurb min liidun suus eh adlay yani larbiso edan todobaatan gurb gurbagiiba liidun suus saaran yani wa kay masalan edam sir badan waay oo timira yesheen waarsalad may dirtay bilaanti on awoodiyo lanlarawo fi sabiililahi lanjeed hala diyaariyo ler ciidankan hal samasabiyo ler waarsalat innisaa bilaantiye yadirti bikuli ma yaqdiruna calayhi min yani wa kay xuliyihina waayoon hadiren bilaantiyoona waay shadheeyeen war sidaas ilagaas ma shadheeyene zini iyone wali dihibka arkiyaalka inka galeen inka gaden haniyayoon iyo iskulaylen ilamaytngobasiban gado dhigdhigo katina walangadiya iskulebasidi wafka wala marko lasiina malk malku nafsadko kolkiya isku le sadagaysado yani wal awoodan oo xuli aho ti dhiga hafurto ti katinada hafurto ti yon yani waki silsila hafurto ti yani lamba jijin hafurto ti wala wali dhiibaso dhiibo nagaden wa kolay jijin jaran ley wala heligaas diinada jarti hataa qurdi leere dhigdhiga nafsiya qurdi leere yani wa kay masalan bkolley burdadaasna samaysla kolkan lambwali awoodan ah adiibonagada sidiya kolkan yani ciidanki iya laka diyaari wa jaa mayinkooya huwa nabiy alayhi salaatu wasalam ilahi rasuulki mayinkooyana sabcatun todob of min fugahaai madina madina sabihintood kumid ayankooyan yadlubuna haal sabcadaasay dalabaayaan an yaxmila huwa rasuulka ini humbaaro sala allahu alayhi wasalam hum sabcadaas humbaar dalabaayan lamay todoba qof oo fakirin e eh, ashcariyin e eh, abu musa alashari goomshay e eh, hor ya reer yaman e reer aradan hayn oo ahlu sufa e ankoyen yo ooyayan ankoyen rasuul allah ununa jihaadkan ban fadaan walka bahaano kasafaraan meelilan jeedon halbil meelan socdaw ciidankina lakuheli mal fadaw walad kasafaraason male kalkun yani halbil meel markaasa meeren ununa jihaada fadaana walka bahaanoon magabna maana ko heri korna sawelan faqala nabiyu sala allahu alayhi wasalam lahum linaasi dadki mayngaray todobadi e eh, laa ajidu an mahelaw ma axmilukum ma wal axmilu an humbarawkum isin aleyh ma korsay sin kumbaraw mahela gaadid an sin kumbaraw mahelaw rasuulka sala allahu alayhi wasalam hadii walla su-aali jar wala su-aal laa mera jarna le lawla tashahudu ataxiyaad hadin hadafan lakanat laamuhu nacama laamkis may nagala fadiya nacamo nagala fadiya ledi mana ataxiyaadka laa ilaha ila allah walareegda laa ilaha ila allahu taasadi taxiyaadka jartan hada fana laa nacam lay hada fadliya manaa nacam hoob wala su-aala walisu markaas haa darnay sii jari laa mayra jarna leri rasuulka hoob la su-aalo laa mayran laakin may leray kan yeede gaaliban ala kumbaaray anba kumide walmahaisan laa weri laa ajidu mahelaaher gaaliban taas marki liley rasuulka hadii wala su-aalo laa mayrana liley gaalibka labobade manaa sada badan saas ahayt laakin marmar hoob usulan hayn laa era jar ridwan laman badnayn rasulka hadda kalkun dadka maera walma helaw runtis bahay walba mahayn markaas la ajidu anaan mahelaw ma walma axmilu anhu baaraw kumising aleyh ma korshisin kubaaraw dadki hoob sado baneeri safarka iniku hirowga nakaadeen roytuma iska daran tawalow jeesadeen wacyunhum indhiyaalkoodan hal tafiidu shibamaas min adamci ilinli shibamaas iyo jeesadeen waa isku godoomen yo ooyayan furufurulayn macnaha mayn ooya xasanan liajli xasanin murgoosho darteeda oo an laa yajiduu un helaana maa shayan shayan helaana shaygaas oo yunfikuna nafaqeyan humaaga nafaqeyan wal oo fi sabiililahi ka nafaqaysadaayan yo un helaana daraadiye safarki kuherden nasiib darisinka dhiday layin ya ooyan nagadan waa marki dem rasuulka sala allahu alayhi wasalam ti in weeriyahay ti oo an sheegi yani waa kay masalan ba mar dembe haylanka weereeri adi lito neef oo kal oo kale lang bes iska la lei mana iska erbi lama tookada kora sadido nafilitobada kolihati welan heli makiden iska erbiya lei neefeteedan gaadada lama tookada kora lanka tookado lugaayo tookado lanka koraysaas kusooda kuna saara nabiy nabag iya socdi sala allahu alayhi wasalam kolka asxaab rasul sad imansho kamila wahay walay suubiyayan kasaayan oo xaqiiqan gaban ilahay dartis diintis lan gargaar qiimadiya kasaayan imansho yani waa ka hin iman leh o imanshu kamil ahaay tidiyo oo oh, dulumaadka kuhero dhon atasan oh, yayelilay mana kheerka kubibaadishadiisi infadahan tartamaayan mana hadii kheer ilahay diinti ilahay walhalan gobodoyleron sanka tartamaayan kibu lamb wali dhiibay mana uma saara nabiyu nabag iya socday sala allahu alayh wasalam biljeishi ciidanki iya socday hataa wasala nabiyu nabag ilaa deero ilaa tabuka makaanki tabuk leerahay deer lama cazama rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshi hosan degni markii go-aansaday cala lkhuruuji bahaw go-aansadi tabukulan baha go-aansadi yakhalafa nabiy nabaga dhaafi sala allahu alayhi wasalam alaya gadaal marsi cala ahli lbeyti ahlubeytkan gadaal marsi ibnu camihi cala eh ahe zawju fatima radiallahu fatimatu zahra radiallahu taala anha ya rasuulka gadaal marsi cala ahli lbeyt idiya ka dhaafi rasuulka dulimaad dambehay sila nagdaw mal og iday adi roog aliyo adi bedelka eer faqaala almunaafiquuna munaafiqiin oo muslimiinta dadka jaran munaafiqiinta muslimiinta may haayana huuno oo misgeedka dhah jar oo kale huuno sida misgeed oo kadhah jar mafasaadiya taasa muslimiinkan dhibaayan dhib anka jeesidaayan markasta fursad iyo araganba rasuulka sidi ka dhibo fadan yani muslimiinta kadhibafaden muslimiinta gacanbaarayfaden kadedaaleen waana saasatna safka dadkala jaran dadala tukadaayan dulimaadka kala jaran mirka si dadla jaran mana dad dhib badan ahaayen rasuulka ogahay sala allahu alayhi wasalam laakin may laahi diiday rasuulka lanqadina kootirsa muhamed asaartisa dilay liyare siraayahayt mana maayo cabdullahi bin ubay saydon yoba la dili lakin rasuulka mere gaalada hadin odowka ma eraayana asaartisdon asa dilay dadkiyo kumid hahay la tukadaayan salaada la jar ilan daaya dilay la fiiray olagda dadkaasa dilay liyareeyaha isku dhaafa eraay mana faqaala lmunaafiquna munaafiqiinti hoob calabala dhaafi aragan merena istasqala huwa rasuulka ulusaahisadi sala allahu alayhi wasalam hu algazwa duulumaadka ulusaahisadi duulumaadka lambahawa ini halis ayi eh, ya aragi sis fataraka nabiy nabo kutabi hu caliya kutabi seeran hadan mail kufakda male bes cala arhantiya dheegi cala salkilayahe rasuulka sala allahu alayhi wasalam walalkin dhaafido adeertay ka dhalay in usiya ka korsaday rasuulka ka korsaday kabacdi yani rs yani waa kay zooje wa kabacdi uleesa gobolkan dareemay reed walka dhaafiya lakaleeya saasa lakin dhaafiya le fashakaa caliyun ala owaaday lirasuuli rasuulka in sheegadi sala allahu alayhi wasalam ma walaagay samica caliyun ala beegi rasuul ala sa jarta saliileya an miraayo behe wari dulimaadkan behe angesa wacla loogi gazwatu beder dhonata mubarazadiya dadki jarihaay yani saas ew kal taasna tilmaamay bu ahaan rasuulka sala allahu alayhi wasalam malmad bay ka sheegaayan calo walaalan khalif walaylan dhaafi macnaha rasuulka geeridiisa hadhawaati sala allahu alayhi wasalam kalka reed waxyaalo fara badan ya jaran oo rasuulka geeridiis ini hadhawaati su jiray oo calaaman aho ogaayay ogaadi ya jaran kalkan tan oo kale kumide eelkay macnaha geerida hadhawaatay ali ka dhaafay oo kale saasa ishaara saasa la ishaaray oo kalen wala sheege oo meli meli kale oo oo fatumakana arga dumay fadaan eh, yani xajat lwadacna rasuulka sala allahu alayhi wasalam geelki geeli isugoorayaay hadid isugoorayaay boqolka neef eh ali inhilsaari ali ad dhiibi dhiibi saaseeri macnaha ahay faqala lmunaafiquna munaafiqiinti mereene istaqbala nabiyu nabag olosaysadi hu algazwa reed fataraka kutabi hu ibna camihi ederje inugshay kutabi seere fashaka caliyum alin sheegi lirasuuli sala lahu alay slam an sheegi ma walaagi samicahu caliyum deedi faqala nabiyu alayhi salaatu wasalam ilahi rasul she may ngaray law licaliyin kusoo aramtaasoy kugabojiyo may ngaray ha ama tarla an takuna mini bimanzilati haruna min musa sangari mana ama ama tarla anta ad caliyo makaala nagadaaso an takuna anta caliyo ini ad haato mini an in haato bimanzilati haruna harun manzil shaysadin haadi min musa musan haadi okal min garaadna nagadaaso ila anahu lakin anahu laa nabiya bacdi yal kudabageliya xadiidka nabagidaalkay koya harun nabi hay lakin ada nabag miidi yal kudabageli ama tara laa antaada maraadla lagadaaso aliyo an takuna anta inihaato mini anigayha bimansilati haruna harun boosi inhaata min musa musum roogi musa khalifa an hay musa marki oo munaajaatu raban bahi harun agoom kale kadhaafi kalku saas oo kale adin marki hadaa duulamaad baha yani harun oo kale bos min hadaso khaliif min hadaso sa beskin haade wari alusuna bes sidiya meelikaroogireed kalimadan tan e nimanko shiiciyen leeraw kalimadan akadhumen xadiiskan akadhumen ale ama tarla an takuna mini bimanzilati harun min musa min hadaso ma leer rasumerni ha bes yani ilaa hata may deersiyena cali bin abi alib siinku badbadiyaayen amaanayeen ilaa hata yani khaliifinta oo abubakar iyo cumar habaarayen lacnadaayan yani wa kay lacnat llahi ala sheekayn saas oo kale enahay macnaha cali ye khaliifnimada lahaaya lin rasuulka smeerne ha cali khaliifnimada lahay cumar iyo abubakar ka hoogen saas erahan hata macnaha eda alamginahan sheeciyen yani wa kay saas wa ilaa kubadbadiyaano hataa qaarkood hataa nabi haayay ilaa meelaga deersiyan kudhumaano fool dhumaosho meeldheeran deersiyiyinta minkalera firgada lera badinyin hada dad badan oo sheeciyen firgaa jiraan fama acdaa liwaa aljeishi bes fidiya calaka cala bin abi talib sidee ka heri may ka dari lakinaho laa nabiya bacdi laakin bacdigay naba ma jaro eri mana kalku meri o oh, harun may adii harun le harun nabi hay lang walaalshay shay walang gobod may lerey muuse oo kale lamid e mala argo lang walaal shay walantar oo oh, nabiyllahi muuse oo kale lamid e adduunka mala arag le may waali ilahiya ma inkutuga ini naba lakuweel waana nabi lankuweeli mana harun nabi lakuweeli walaal shay indalabi macnaha oo si er manaa muuse an afkayn walaa wayar anon yani mal fahmaayo adin yani fircoon iyo indirahaysa daawada fidi aylataa ilahu in yani harun atati o harun i darar mana harun walka dari mana idhaba ila fircawn tiler ba lamidima fircawn tabaler kalku nabi lakuheli kalku lan walaalshay walan gobodo oo muuse oo kale lamid e mal argaali may walay nabanama oo si fulaada lankaraan lankas bada korna cibaado kasta marki nasuubi landeeran ilaa ilahay kasimahayn ya walaa shay ilahin kutoogi waan ilahay nang aqbalin nabay lakueli mana kolka yani lay harun hadal hoblufam harun mu nabi hay adina nabi atuwarid ma eh rasuulku dabgilmeera laa nabiya bacdiye lakinahu laa nabiya bacdi ana bacdiga naba kale koya muja laakin ado khalifa ingasasalebs uma acda nabiyu nabaga si liwaa aljeishi ciidanka calin maysiyay ababakrin yasi tan laftiye wahada icba tamuslay siismadan tan eh, waxyaala ini rasuulka geridiisa dhabaati tamusyo calaamaad iyo jaran si toosa eh, man kahadalne amanta nga dhimida rasuulka ma laakin ini hakawaatiye dadka tutusiyahay may kumidaha tan laftiye eh, daliil cala anahu akiru gazwatin lirasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam gazwadan tan may daliilngasa gazwati in damboytay oo rasuulka usugnaatins oo kabacdi rasuulka bacdishen khaliif nagada doon abubakrin taasa dareensiyasi macnaha ay asaxaabta marki oo rasuulka imidi bacsishe ilaa marki rasuulka na duugna araga doongneha igoo khaliifnimo lakudoorodaw rasuulka mal duuga aren madaxnimada dhib badantaa muslimiinta kalimadii hore into kunagdaas lanko imaam kunagdaw mal duugaw marki dembe abubakar la dooradi waxyaalo lakudooradi tasa oo kale kumid eh ah. iwal badan oo rasuulka tusiyaayey isoo nooli iyo asbuu oo dhan datukiisiyaay abubakar rasuulka najiisan kaa korna abubakar imaam lakuweli asaas meelanki rasuulka noolib imaam ning nagdi lay imaam ning nagdatiaranga ama tarla uma acda nabiy nabaga liwa aljeishi ciidanka calinshe yasi ababakrin yasi wahada icdaa saismadan tan ee abubakar calanka landiibi icdagan kan daliilun daliil may ngaya cala anaha ana azwata anaha ana algazwata gazwatu tabukaba akiru akiru gazwatin gazwatin damboyseto gazwadaasoo lirasuuli insugnaati sala allahu alayhi wasalam taasa dalilngatua uma sara nabiy nabag la socdi biljai ciidanki la socdi xata wasala nabiy nabag ilaa derood ilaa tabuka tabuka der falam yajidwa nabag mahel fiha fi tabuka tabuka dhadiya jaisan jais mahel way kama balaga alkhabaru khabarkasi in deerayo nabiy an deeri khabarki hadeereeyay jaisa meelo roogleray walba makarag nabieliho baseedi asilatun hadi t asilatun fi suaala wa mata xadatat gazwatu tabuka gazwatu tabuka mahadiristi fi sanati saasica ma sababu lgazwa rasulka sawisha mayha anahu balaga rasul sala allahu alayhi wasalam ana rom tajamaca bisham limuxaarabati lmuslimin fi bilaadin sawisha saas ahay ay miman ay jahaza rasul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay diyaari jaishal miman ay jahaza rasul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay jeishay diyaari jaisha gazwati tabuka ay diyaari yani wa kay jahaza may diyaariye alayhi salaatu jaishan min almucsirin ya diyaari miman jahaza rasul sala allahu alayه wasalam jaisha gazwati tabuka ay diyaari jahaza min almucsiriin yani wa kay ya diyaari a wama cadadhu cadadis may haadi cadadhu halaaثuna yani alfan waay yablugu cadadhu diray halaaثin halaaثun cadadhu halaaثuna leeras miman dalaba nafakataw miman ay dalaba nabiy nabo kubalbadi nafakataw nafakat ljeish wadalaba nafakataw min alagniyaai kubalbadi man jaa fi dalika alwakti waktigaas ay koy ahe yani wa kay jaa fi dalika lwakti sabcat min fuqaha madina min fuqahaai milan adus eri sabcat min fuqahaai madina min fuqaraai lmadina ya ya sax sababo yakooyan oo min fuqaraai lmadinati waay madina fakirinten kumid e maain fuqahaa madina badana hena caalimin badan aroogin cabdulahi bin cumar cabdulahi bin cabas fuqaha ka fuqaha weli madina may buaha fuqaraa lmadina waay sabcat oo min fuqaraai lmadina taasa saace kulley hadhowtina firi dong miilo oo isku sheeno doono oo mukulaasada dimbe sheeno doono sidiya kolka rasuulka diyaari maada wama wamaada dalabuu minhu may ku dalbadin dalabuu minhu an yaxmilahum iya ku dalbadin takaluf lmunaafiqiina munaafiqiinti gadaal markoodi marki tabuka lambahi iyay munaafiqiinti gadaal maray lama taahaba rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi marki diyaar nagadi lilkhuruuji bo un diyaar nagadi iya qaala qoom may kagolen qoom min almunaafiqiina munaafiqiin kumide eh. yani libaclin bacdigoodi may nisareenna laa takruju umbaten fi lxari kuleela jare kuleelkan umbaten saisaren mana faanzala allahu tacaala ilahay may kadijeysihin fi lqawmi qoomkas dhaadiyo ilahay may kadijey wagaaluu may kagolena laa tanfiru umbaten fi kuleel umbaten saren wa ilahay injawaabi mi ari oob adunyo kuleelsha kowaada haytaan bul dheh naaru jahanama jahanamo naartiye wa ashad dornaash badan xaran min xarin low kaanuu yafkahuna law iya walfahma lahaayen yoba walfahmaanama jahanamo kulalsha doron dhe taasasin damboyta dhe walilahay kul dhe naaru jahanama jahanamo naarteed ya ashadu doron xaran min xarin kuleelka doron low kaanuu ya yafkahuna alla walfahma ngafay lahay yoba walfahmaanama ahin sa ilahay ari mana meriyo sukiyaasahayan fiirid kuleel addunya iyo kuleel naareed naati sin aragna laakin anisin sheege wa naaru jahanama ashadu xaran wa ashadu garon xaran xarin law kaanu hada faden yafkahuna uwal fahmaw hada fadeen lama qaaluu dalika saas meelo fanu macna hadii low horteeda laanal horta laile low shardiyo le hadii oo lakuweelo tamana lakuweelo law kaanu yafkahuna alla wal fahmanga fay lahayti tamana le lamada guweda maas macna awal laayati aayadda awulshe may bahaytay farixa lmukhalafuna haanila gadaal marsi oo munaafiqiinta hayanga faraxen bimaqcadihim bigucuudihim fadheedokoodiya ka faraxin khilaafa rasuuli llahi bacda rasuuli llahi sala allahu alay wasalam ilahay rasulsha bacdishayo fadheeden iya ka faraxin wakarihuu ka hadeen an yujaahidu ini jihaadan ka hadeen biamwaalihim maaliyaalsho lijihaadan wa bianfusihim lijihaadan fi sabiili illahi ilahay wadisaadiya kalijihaadan taasa ka hadeen wa waqaaluu maeleyno munaafiqiinti laa tanfiru umbateen fi lxari kuleel jira kuleelka umbateen ilisdileen ahay urdheeler nabi llahi maxamed o ma in jawaabasa sheegase naaru jahannama jahanama ti gudubwinayt naarti gudubwinayta jahanama leeraay naartiyedeeye ashadu dornaash badan xaran min xarin kuleel kaasa dornaash badan may wale kuleelkan addunya walaa wayaro naarto iyo yani haneefsatila ti rasuulka in sheegayo sala allahu alayh wasalam walaansado kuleelkan addunyada kuleelka e wal yaro naafta naarto iyo naftiya aantay dhibtootay ilaahay warsatay ilah iska dhibtooda ani babacdhigay bacdhigay aamay yani waa kay ertiy korkun lama toof iyo lanfasaxi ini haneefsad markoona hadaayka neefsadaas dhuboobka doron oo zaaidka o un hadi wadanka usuga dhadhaad wadan oo may jare barafakadhiya wawshe doron yani markoona maywa kuleel oo eedon doron masala haneefsadaas lamadaas wakti haneefsadaas rasulka nin caddeeyay sala allahu alay wasalam kalku unta kisan yaroo neeftolay e yani waa kay masalan ba sida unkuleel iyo dhasiya lankagal gudaasha sakila ilahay kumengami allahuma ajirna low kaanu hada fadin yaslahuna kuwalsaama hada fadin e yafhamuna wa kuwalsaama hada fadin falyalxaku hidugosolen dalilan walyar wasolsha walyarli meelkaeglay wa ilahay hadii sikas adunyo roogan ungasolan amrisho ba su gaaban walyarlay wasolsho walyaku laakin hioyan kasiiran in badana naartika ooyi doonan eri jazaan yujuzawna walanjaaziye jazaan abaalmarin alan abaalmariye bima kanuu yaksibuna bisababi kasbihim kasbadowkooda sawshe yalanka abaalmariye fain rajacaka allahu ilahay hadii nabilaahi muxamed o ka nagoob ilaa daa'ifatin jamaaca antikeking naga jamaacadaasoo minhum min almunaafiqiina munaafiqiinta kumid eh fasta'danuu idin dalabaayan kaadi ko idin dalabaayan lilkhuruuji waay oo bad madiinise wanikila bahaane keera doonan inka ogolaato lii faqul indheh lan takrujuu maciya abadan indheh waay lan takrujuu ma bahaasan maciya ana macagay abadan ila bahaasan geera damanti kuleelka jaray fasaadka jaray oo abaarta jarti dulmaada lambehe ma diinaysin hata kolkan gabalko dhow argahaysan mbahasan ma mayl bahasan bel walan tubatilu maana degaalamaasaan maciya ana macagay caduwan odoon mayla degaalamaasaan meel ana tilaaba ana gaado ada kubaadirhaasan ma jarto leri mana may waali isin kasbate inakum isin raditum raalahaate bilqucuudi fadheedo oo digaal kufadheedo faraada nagten awala maratin fi awali mara tookadin horeysi a hada bes faqcudu fadheeda maca alkhaalifiina han gidaal mari oo bilaanti gidaal maray saase macduuriinta lafadheedaysinilbaasasa ilaah kalka aayadi may lera yani suurat lfaalixa balere suurada suurat tabuk leraw munaafiqiinta edan faleexay wa minhum wa minhum yo latimakazuln yani ah wa ka ilaa kiyo kumid kolku ama fartalkiise ad munaafiga ad munaafiga isarang mana koobsadan folan falaxayti magasho minhum kada kada minhum may kumida ah munaafiqiinta ah ma yaqulu kada kumide ma ilaa lilay suurad munaafiqiinta bandhig yani reed ahay suuradii suurad ahay yani surad saasu reed munaafiqiinta gadaal marsho dhibkaasan jeesat waa ku dadki gadaal mari may kumid ah oday oo munaafiqiinta ra-iiskiisho madaxsho hay fatakalafa may gedaalmaray cabdالlahi بn ubayin cabdالlahi bin ubay oo rais munaafiqiin hayo gedaalmari maca kaiirin walbadan oo min almunaafiqiina munaafiqiinta ayaa la gedaalmari nazla may degay fihim fi lmunaafiqiina munaafiqiintas dhadi may kale degay qawluhu qawlullahi tacaala ilahay gooshay wagacada aladina haaniye fadheeden kadabuu allaha ilaahay beeniyen warasuulah rasuul lahi beeniyen ficlu maanti doma binaanka haan fadheeden gedaal maren han ilahay rasul shay beeniyey ahay awal aayati aayada awal shay may haytay wajaءa almucadaruna hanilong cudri yakooyan min alacraabi reer baadyaale liyudana lahum ini lang edm oo fadheedow lang edm hana sakooyan wagacd aladina hanina fadheeden kadabu beeniyen allah ala beeniyen warasuulahu beeniyen sayusiib ladina arilahi hanimay asiibo doone kafaruu kufriyeen oo minhu min almunaafiqiin kumid e eh. cadaabun la asiibi doon cadaabkaaso alimun mulimun xanuujiya kaas asiibi dooneer ilahi wastadana rasuula sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuulshaiya ku edin dalabeen almacduruuna haanolong cudray oo min alacraabi reer baadiyaal eh. iwa bacdlmunaafiqiina munaafiqiinta bacdigoodiye kuedin dalabeen yani waki masalan yani munaafiqiin bacdigoodiye kuedin dalabeen baarkooda munaafiqiinta meeraayana yani waki masalan bu nimay buahaan bilaanta idan ma magna nimankaas reer rom bilaanti hoobun arag nimasku reebo korno nafasax maanaa mabahano meelo mabahano sali maqaarkood saasa reanata bilaantaas mafiri korno fiyan bilaantaas oo reer rom emas hoobun arag nimafiri korno unreed yani saas o aha nin mira nin nin fidnaagtoy iya leyin mana wastadana rasula rasuulka may kuedan dalbay sala allahu alayhi wasalam almacduruna hanilin cudri oo min alacraabi iwa bacd lmunaafiqiina wasadana kakada fanta bacd lmunaafiqiina ku idin daragin faadina nabiy nabog idimay lahum lilmunaafiqiina an idimay fawabak allahu ilahay haydaaroy almunaafiqiina munaafiqiinta haydaaroy biqawli qawl lahi tacaala ilahay qawl sheeko haydaaroy law kana caralan qariiba wasafaran kasida latabacuuka ar ilahi aranta aran dheer miyo dheer safarka ini geeri arageenga le law safarka dhawaado fadn haniiman ama lahele iyo lahaado fadeen makogaal marafadnikar hafadimale laakin safarka ini dheeri aragen haniman ama langhelaane aragen odowka ini tiradis edan badanta ogaaden markaas idankoo dal law kana hada fadi caralan birbirs addunya qariiban dhow wal oo maalay e dhow hadii hada fadi wa safaran law kana safaran law kana safaru safaran hada fadi safarkaasoo kaasidan dhexdhexaade hadii jara fadi safarka mi dhowle sawaan haniman laakuhaabsada ogaada fadeen latabacu raafaden er ilahi kadik raafaden muhamado makuwelifanalinkona walakin walaa yon raawaayen lima bacudad may fogaatay calayhim korkood ashuqatu masaafad iyo fogaati mililon socdow bil aw bil karsien bam bil milon socdow walakin bacudad may fogaatay calayhim korkood ashuqatu masaafad iyo fogaati ay lmasaafatu hooskinka koraa masaafada fogaati wasayaxlifuna dhaaradayan bilahi ilahi yakinka dhaarada doona law istadacna saera doonan hoob adag loo un awoodo fadni lakarajna macakum muslimiinta tinsina baa fadni tabra tabrana reebti maayo adun awaado fadni sabra fadni seeraay ilahay meera beenti waa yuhlikuna anfusahum naftood iyo hilaagayan naftiyo hilaagka riden waa wallahu ilahayna yaclamu ilahay ogi inahum yawm lakadiguna ini been sheegayan iniyo yani waa kay masalan low hadi awoodo fadniyo lin istidaacay ini gabeen ilahay kuwar gabeen wallahu yaclam ilahay ogi inahum yolakadibuna ini bahay sheegeen kor gabayrinahay wakad cataba allahu rasuulka edimay dadkan oonalmaraansa idaan lanka dhaafan male kada eran iyo edimi tiyadaha walka degaali rasuulka sala allahu alay wasalam wakad cataba allahu ilahay iya degaali cala rasuuli sala allahu alayhi wasalam rasuul sha degaali fi lidni idinka oo lahum lilmunaafiqiin ah edimi maynin edintiale igowli gowlilahi tacaala ilahay golshiya ka degaali degaal oo yani sharaf lay welig mafhum o dagaala dagaal yani wa ka ilahay rasul shay anjeelay may daliil ngaha dagaali waana dagaalkana maya kumaraysi cafa llahu canka walna malkin haysado e lima adinta lahuma le mayn edint wal malkin haysad male kalku yani wa laakin mayn edinti mayn edint cafa llahu ilahay cafiyay e cankaada nabiy llahi muhamed o ka cafiyay wal malkin haysado waan lima adinta lahum lilmunaafiqiin munaafiqiinta maynin edinti hataa yatabayana intinku cadaadaw laka ad lahaanta aladina hanikinku shalbahaayan sadagu run sheegen iman shukrun sheegen wataclam ada ka ogaadaso alkaadibiin ahaan beentu sheegen iman shuku been sheegen arinti shalbato maya mal idmo may ngara waaytireed an munaafiqiinta yoba binaanka suruma faden mabahaan er faden saleri mana kalkun wala ni shareebadi majartu mana wal kasta wal ad ilahay aday mana kalkun ilaa yawm lqiyaama aayadkasolay dadan lahadlahay na e asxaab rasul ay zamin dhismlkakakme eh? ilaa alana sadalalankiba diinta ilahay kugadaal mara masime diinta walaningodan ma diinta yani wa kay masalan gadaal gadaal wada addunyada isla isku dhagda diinto yani shagininga wada fadaan ayadsalahadlahadama korsho suruntulan kasta mana wartaabat gulubum er ilahay dalbiyaalkood iya shakidi fahum yo fi raybihim shakagooda dhaadisa yataradaduna kanag shakagooda dhaadis yakanangnaayn gulubtiyo shakidi shakigaasan kadhex jiran markasta hadi jer uma kadaba yani wa kasaas uma kadaba allahu tacaala kazaba uma kazaba allahu ilaahaya beeni hum munaafiqiintiya ka beeni fi cudurihim cudurkooda cudurkiyo sheegadan beentiyo waa ilaahay bigowli gowl ilahi taala ilahay gol beeni walaw araaduu yo doono faden yoban doongna maahina alkhuruuja bahaw fado faden a ah. yoban fadn maho bahaw fado faden kowtuba laacadu diyaarsado faden lah lilkhuruji bahawka cuddatan qalab iyo anbiyatwa falangari mana lanka marki meelinjeed ma goorto walaa maadu dhawaasua yoba meelinjeedneri kowtuba maadi meelinjeeda fadeen kowtiba qalabsho iyo na diyaargarintooda diyaarsada faden gurisho walaasho diyaarsada faden halinko diyaarsadi araga hayte kalku yoban doogno bahaw walaw kariha allahu ilah yahay walad walaakin kariha llahu ilaahaya bahi inbi kahadi inbicaasahum bahawkoodaba ilahay kaadi ay nuhuulahum inkishidiyoba ilahay kaadi le munaafiq lay waagta oobkii laboona dhowti hadana yani ciidanka dhagis khalalka rid iyo obsaka rid iyo walahi kana sameeye kolku herowshoba faylew herowshoba fayle ile walakin kariha llahu ilahiya kahadi inbicaasahum bahawshoo kaadi ay nuhuud lahum ingishadiyo ilahay kaadi fatabada ilahay wehensageliyey u munaafiqiinta wehensageli wehensi ilahay karidi idagbaku kahawaay fatabada huwa ilahay wehensageli u munaafiqiinta wehensi ay tabada manacahum reebi biljubni bisababi ljubni fulinimo sababkeedi walkasali wensi sababkeed wensi geli waay waqiila maylan eray cala lisaan lxaali maylan eray uqcudu fadheeda maca algaacidiina binaanta macaisho la fadheedaanima waqiila maylan eray cala lisaan lxaali lisaan lxaal mayl eray aknaa can maqaala lisaan lxaali aknaa can maqaala lisaan lxaal may dadku deegay maqaala dadku deegay kalkun yani fadheedo fadheedo fadheedo oo hadisoo fadheedo malangarne laakin fadheedowkio fadheedanga may kadhikantaa fadheediyo oo leeri kadhikantu maana ugucudu fadheeda macalgaaci diin ahaan fadheedo macagooda fadheeda salangarigo kolka muslimiinti marki behen munaafiqiinti oo tiro badanna ku hiren iyo walaago yar muslimiinti yani walaago tirinyoden may han hirin may similbahawaaye ma walaago ishiren tiedahayt ilahay adan gudaaway walikay laa ya'sa almuslimuuna muslimiinta ay murgoone darteed calaa qucuudi lmunaafiqiin munaafiqiinta fadheedookooda ay ka murgoone darteed ya qaal allahu tacaala ilahay ma eray low kharaju ar walba ining murgooten han firowsa bas eh low kharaju bahan fiikum daadin baanga ah. ma zaadu ma kordhiyaayan kumisin masiin kordhiyaayan ilaa kabaalan fisaad ay siin kordhiyaayan ilahay ba kheerka jareer ilahay may war adib hafadenga ah, fisaaday siin kordhi faden ay fasaadan hoosta bogdaa low kharaju fiikum daadin munaafiqiinta ba hafaden walba ining murgoose han bahawsho kheer maka jaro may wali hadii bahafadeen ma zaadukum ilaa habalan wa kasaadlaysinkodhiifaden wala awlacuu dijiifaden khilaalakum dhahadin ya dijiifaden yabguna hal dalabaayan alfitnata fitno dalabaayan wala awlacuu laasracuu derdega faden baynakum dhahadin binamimati isku derder walhazimati jab wayatlubuna dalabaayan lakum isinsin dalabo faden alfitnataasin dalabo faden ma ere ilahay indigahaye wasikum ey ducafaa dad daciifin eho urubtiyo imanshu daciifa iya eh, dhatinka jaraanlida yasmacuna lahum lilmunaafiqiina munaafiqiinta andugunsudayan wal al walisire muslimiinta sheegayan daadayan munaafiqiinta anjeeyayan dadkaasa jarangarilahay kolka haanyo ena daalimiin wa ilaahayna daalimka wargabuuri wallahu ilaahay aclimun alihi ogo bidaalimiina maylere idhaarun fi maqaami ilmar wa fiikum samaacuna lahum wallahu ilahay alimun alihi og bihim bakasanaado lahay walahu ilahay ali ordamba laha sheega ogda samacuna bala mesunagade walahu ilahay alimun bihim malare ilahay mere bialimine malare idhaarun fi maqami ilmar maqaam oo lamirna sheega fadiya la daahiri liqubxihim umatadiyo lang daahir yahay dhalimin alka adi bihim laydhaga fadi bihim laydha fadi bialimina bialimin sahud badan dhaalimnimadiyo ba ilahay markaas nagdahay lakad ibtagaw lfitnata fidniya walbadan dalabeen min gabl hordaanba munaafiqiinta dilayla ee fidna bilaawo ilahay wal badan laizati wajalaaliya kdaarday kad ibtagaw dalabeen alfitnata dalabeen min gabl hordhaan hata ka horda intaas fidne ekena dalabeen wa wagalabuu gadgadiyen laka nabi llahi maxamed od lahaanta alumuura umuurtakin gadgadiyen wa ilaa hata may deedsiyen ini rasuulka goosti zawjadii rasuulka kajela ay been ka sheegaan oo zinaysatiran mana hata mayla deedsiyen kalku aranti yooba gedgediyen dhinikas nrogaskidikin daraadeed hataa jaa alxaqo xag inti kukooy hata xagi kooy kalku arantiyo wal daahiri wadahara amru llahi ilahay amarshia hamuuqde wahum walhaal hum yoona kaariguna kaabaayamid ilahi inti ad guulaysato maka obsato meel kas inta geesa dulimaa tabuka seeto gaaladii tabuka rogan ko obsadaano ad shiradaaskunagato adoo dagaalanka intan on ka iyo siyadahayti oo kaabaayam ilahay amar daahiri dinta ilahay aahirte wadar amrullah ilahay amarse aahiri walaal munaafiqiintana kaarihuna kaadaaya intaas aayaada iyo ilahay adiji asilatun hadita asilatun ti suaala a maada xadata may hadarisi min almunaafiqiina munaafiqiinta may ku darisi lama taahab rasul sala lahu alay slam lilkhuruj qala qawm min almunaafiqiina libacdihim la takrujuu fi lxari seren taasa ku darisi ay yani wa kay xiinama taahaba rasul lilkhuruj ila gazwati tabuk may hadarisi man takalafat jawaabtiya taaso yani qawm la takruj qala qawm libacd qala qawm min almunaafiqiina libacdihim la takruju fi lxari serin mada anzlat man takalafa minhu min almunaafiqiin ay gadaal mari takalafa cabdالlahi bn ubayin maca kaثيir min almunaafiqiin man istadana rasula sala الlahu alayه wasalam ay ku gadaal ay ku idan dalabi fi takalufi gadaal maraw wastadana rasula sala الlahu alayه wasalam almacduruna min alacraabi bimada caataba allahu ilahay may ka degaali arasula sala الlahu alayه wasalam may ka degaali sala الlahu alayه wasalam yani wakad cataba allahu cala rasuli sala الlahu alayه wasalam fi lidni lahum lilmunaafiqiina munaafiqiinta saysankedinti taasa ka degaali bimada kadaba alla may beeni almunaafiqiina munaafiqiinta may ka beeni uma kadabahum allahu tacaala fi cudrihim biqawlihi walaw araadu lkhuruuja la acaduu lahu lilkhuruuji cuddatan wa taasa ilahay kadiga xujuuc rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshi hanagashadiis ila ila lmadinati madina hanagadi marki tabuukadii faadi oo dagaalanka dhiinay odowkii obsadeeno ilaahay gaaladii jibi ciidankiisi han aruriyaayen reedan nagada muamadi satisasoodan hoobleer kusu godoomen a kalku marki onay oo yani gaaladii meelaha kuna rasuulka saatis ha godoomen xujuuc rasuuli sala allahu alayh wasalam ilahay rasulshe nagshids ila madinati anagd aqama rasul sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulshe nagaadi bitabuka tabuki nagaadi ayaaman ayaamya nagaadi ayaamtaasoo jaa kooyay huwa nabiyan koy fi atnaai atnaai ayaam ayaamtaas dhacbarsankeedan koy yani wa kay yuxana lanko yuxana lera un koy saaxibu aylata magaaladi ayladaraay madax shanahay wamacahu yuuxana macashayn ahlu jarbaa ahlu jarbaayin waahlu adrax adrax magaaladi lera helsheeyin waahlu mina mina helsheeyin dad reer baadiyaal ho carab ho laakin orlaan dabadhilafangaayan reer rom reer rom la jara jaren reer romaha gumaysada jaren carabti aw kolkan hob muxamed antaba kooyay carabba guuliya intaa deerti un carab saas rasuulkan kooya fasaalaxu laheliyen wa nabiya laheliye dad ahlu kitaab injiilaha haysiden markaas reer room diinti haysade leeliyena calaa icdaa ljizyati jizyasheeka leeliye faacda rasuul rasuulka si hum yani reer room yasi alamaana amaana yasi maya faacda rasuul rasuulka siya hum yani qoomka yohayasi alamaana amaanisi ini wadinsholon aamin walaw sanadkasiyona jizy dhiibayan uma istashaara nabiy nabag asxaaba asaaba rasuuli rasuulka saasisa lashori fi sayri socdow ilaa ma ilaa makaanin makaan lon socdo huwa makaanka abcadu fog min tabuka tabuka ku dheer tabuka horta untuma koyni ha shama hordhaa galaaneen gaaladi int reer rom untuma koy wayni ha aduudiyo koyni ma koy wayni ha horan ku dab galaane horan borsadaaneeri rasulka sala allahu alay wasalam faqaala cumaru cumar raayilay wagdashuuru rasuulka saasisalashuuray cumar may ka goolay oo dadka lilaami kumid hay law lirasuuli nangaray in kunta umirta fasir hadii ad laka amray oo min amri lahi laku amray ba dareer lakaari so soco yari mana dareer ununkilabahan tasir macna un maclanilaba faqala alayhi الsalaatu wasalam ilahi rasul shimeri law kuntu umirtu bisayri lam astashir ari ani hadi socod li amra fadi masinli shoor fadna ari laakin shoorka wala sheelimay waa ra'yi lay ra'yina wala isdhaafsade laakin ho waxyi meliya may lere la maca nafsiya lere hadi gabalka nasbiyaal ijtihaad ma jar kolka hooga nasbi yaalo rasuulka laamaro bablen markaasay bes reedo mangnagada fan dareero fadilay asaabna malashura hoob nasbiyaal naski marki oo nasla waayo aayadla waayo daliila masadiid waayo markaaslay ijtihaadka waayo culamada mujtahidiinta lay markaasay ijtihaadeen aayadka ijtihaadeen hadidka ijtihaadeen laakin hadii nasba jar la ijtihaada maca nas yelade nas macasha ijtihaadna jar law kuntu umirtu bisayri lama istashira hadii nas jaro faday amar jaro faday ilahay bi amano fadi ani masilishura fan bes markaasa maray uma amara birujuc ila lmadina markaasa cumar hadishay hoosa ka dhex jire faamara nabiyu uma amara nabiy birujuci nagasha amari ila madina lanagdo lama qaruba lama qaruba nabiyu nabug markin dhawaaday min almadinati dhawaaday ya jaa jamacatu yahu anabiya min almunaafiqiin ankoyan rasuulkan yuba warbixin liseedi sayalifuna baleer mana yukin dhaal doonangale dhaamba warsho yulisheeli daalibina hal dalbaayan minhu min anabiy an yusaliya inin do-aayo dheh lahum lilmunaafiqiin an tukdu fi masjidi miraarin inka tukdu dhalbadaaya marki rasuulka dhawaad madiina dhawaad iya jamaca ka horteeda meeren un he ana masaajidkao dhisani masaajidkaasa nin fur nin furta fadaan eren macnaha jidalka masaajidkao dhisani masaajidkaasa nin furta fadaan masjid miraar waay masaajidkan ubo masjid quba baalisa masaajidka dhisa masaajidki masjid quba leeraay baalisa munaafi ay munaafiqiinti masaajidka dhisada masaajidka inti albali masaajid kolka dhax dhistay may kolka masaajidka la didka ay mana kolka markaasa merena masaajid koo dhisani hanin dhawaaw ma koyne sa gazadii maka koyne yani waa kay nin fureeren masaajidkaasa nin kutukutu fadaan marka kutugoy nin fur fasal lah fasal nabiy nabiga suaali sala allahu alayhi wasalam hum munaafiqiintiya suaali can sababi binaihi bina rasul bina lmasjid masaajid diboshisabosha orta masaajid ma indhistaan dhaarado mal ernaysaan dismilelfadaaibda faxalafu dhaaraden bilahi ilahay ka dhaarade in aradnaa ma aradnaa unamfadaana ila alxusnaa winaaglay doonanisa arin mana walaa unafadaana winaaglaysiya winaaglay fadaan misaahid walan disni winaaglan disni kadhaha tukuno kishoorno salay fadaan wa ilahayna may ari wallahu yashhadu inahum lakaadibuna wallahu ilahay yashhadu may baku markaata kacey min almunaafiqiina lakaadibuna ini ben sheegayan faamara alayhi salaatu wasalaam ilahi rasulki amri asxaaba asxaaba rasuli rasulka kaasis amri bihadmihi hadmi lmasjid mise hay kadumiyoshi masjid baraar wal kadumi fafaclu asaabti masjidiya walan wal kadumi dhulkaladki wa ila misaajid dankale lang lahayay gaalad halka lishooro gaalad halka dhawaayo lalahayahay ila may bogda shay suuradiis oo diini nag maana ujeedi kale lalahado sudhiikot mana rasulka samisha fadhidi waa ku misaajid haddi may lan dhisi ini may fadaayna gaalada oo yani wa kay meel buroogan meelal hakudhawaay meela kushuuran islaamka shirdoolsha meelalka samay saasa fadaay daahirka masaajida la tegay masaajid o lay magaa korkufay lay hoosna umaatadaasa ka jarti kalkun tiyeedahaysi rasuulka ogaadi ilahay ba kumarkaati ka inahum lakaadibuna ba ilahay erig sidii lakadudumiyalili rujuuc agama rasuul ahay sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshe nagaaday bitabuka nagaaday ayaamag nagaaday ayaamtaso ja kohay nabiy nabon kohay fi asnaiha hada nal ayaam yaamtasdadian koy yuxana rajulun waay ismu rajul lanko yuxana lera un saaxibu aylata tuuludu ayli leray nanki madax kenahay madinatun bayna sham walxijaaz kayaalu wamacahu maa rasul maahu maa yuxana yuxana macashayneye yuxana macashayney ahlu jarabaa ahlu jarbe ay mana jarbad may bo qaryaton tuulo junuba shami sham yani waa kay masalan waagowshe waagowshe kayaalu waahlu adrax na macasheeyin wamacahu maca rasuli rasulka macasheyney ahlu adrax adrax yalsheley adrax yan maybua madinatu min bilaadi sham wakadalika adrax waamina amina iyo adrax kuliba magaalo kayaalan o sham kayaalan lay fasalaxu laheliyen ehelkiyohay hu anabiya laheliyen cala icbaai jizyati jizi ni dhiiban sanad kasto dhiiban jize ahlu kitaab aha faacda rasulu rasulka si hum ahl yani hum alahla eheliyaalkas asi ahlu adrax iyo ahlu minai kuli ahlu jarba magaalooyinka lera helshaasi alamanasi malsan taabada weerarmasigagaadan isina jisi dhibasanle uma istashaara nabiy nabag asaaba asaaba nabiya lishori fi socdo ilaa ma ilaa makanin makaan lasocod huwa makaanka babacdu fog min tabuka tabuka fog faqala cumar cumar may kagonay lahu lirasuuli nay arag in kunta rasuul alahu hadii ad eta umirta kila amri et oo min min allahi lako amray amaraka allahu ilahay bka fasur macana nila soco yar gununa dareran markaasa ilanlatihaada maca nafsi wa raayimka darsadaan oob ilahay ba marki jar nasbahood jar raayimka darsadaan wa hoob nasin jarnena raayika darsadaan shura hoob asana wala darsadaan faqala alayhi salaatu wasalam ilahi rasulka mer law kuntu an hada faday umirtuki liamri hada fadi bisayri socdo oo hor solo shaaman galo liamra fadi lam astashir macakum macag imasii mashurifad lam astashir ana ana marsi mashurifad macakum wa bes adi saastashuasanjarna cumar raayika darsadeer faqaala cumar cumar meeray lahu linabiy wasan dirmi may maray ya rasuul allah ilaahay rasuulkiisiyo ina shama ina bishami sham may kasugnaaday jumuucan ciidan fara badan yay kasugnaaday min arumi rome jumucadaasoo kasiiratan fara badan walaysa biha fiha sham dhahadiya mahaan axadun halinka oo min ahlilislami ha mahaaneri lang halinka oo hadowsi gurmad sameeya oo ahlulislami roog wala milo roog dhon gaalo wagad danow dhawaani wagad danow dhawaaden maa uni hanin dhawaaden nin dhawa nin roogan faafzaca may argagahiyey yani waa kay masalan ba may argagahiyey dunuwuka dhawaashada ba argagahiy dek adoo sun koyti weerama gaado wayne yani makoy wayne tan ba kafilameeri maa tan ba argagahiy kalku walba walaa fiirsadey falow rajacna un hadi nagano fi hadi sanati sanadn kan e reedn naga no hataa nara naxnu ilaa un ara'ya ra'yi kal hakugo-aam yaana reedn nagan o yuxdit allahu ilahay mis hakudersiyaayo amran arankal hakudersiya foolba gul ilahay noosiyaw lakana axsan eri saasata ilahaani kuni saasa ra'yosadi bis fatabica anabiyo nabag rahi alayhi salaatu wasalaam mashurata mashurata cumar cumar shoorse rahi warajaca anabiyo nabag reesigiaka nagadi waa uma amara nabiy nabag amri birujuuci nagasho ila madina madina lang nagadaw walama qaruba nabiyu nabag marki dhawaaday min almadinati madina dhawaadiy ja man koenh nabiya jamacatu an kohen jamacadaaso min almunaafiqiin munaafiqiin kumide taalibiina hal jamacadaas dalbadaayan minu min anabiy nabag ku dalbadaayan an yusaliya huwa rasuulka ini tukudo lahum liljamacati jamacadaas an tukudo fi masjidi liraarin masjid liraar fishen kutukudo masjid liraarin masjid liraar saasu manaa masjid liraar culmad bay sheegi jaraana yani masjid lirario culamaa lirario kutub lirari ni waleraw jirang mana masjid lirario culamaa lirario kutub lirar waleraw yani wa kay masjid lirarin huwa masjidkan oo masjid lirar leeraaw huwa masjid lirarkan aladi kiu asasa aas aasay hu masjidku suge jamaacatun jamaaca bilaawen jamaacadaaso min almunaafiqiin munaafiqiin kumida may langasaas misaaid mucaaralatan liajli mucaaralatin ka horseedo darteed limasjidi guba masjid guba laka horseedo masaajidkaas masjid guba iye mucaaralka masaajid masaajid ka horjeedo mucaaralka wa wala saasan lima liyufarigu inishal saaran jamacat almuslimiina muslimiinta jamacad masjid gubaba dadka filanahay kan walan tagdhisan may masaajid muslimiinta shal saaran fadaay misdaadu dalika kaas daliil shayna furaasha i daliil shayna qawluhu qawl llahi taala ilahay golshay waladina kuwii itakaduu samaysadeen masjidan misaajid ay samaysadeen liraaran ahay liajli liraarin dhib darteed iwa kufran liajli kufrin gaalnimo darteed un samaysadeen iwa tafriikan liajli tafriikin shalsaarow darteed bayna almuminiin mi shalsaar darteed un samaysadeen wa irsaadan liajli irsaadin diyaariyow irsaadan imilgal wa irsaadan liajli irsaadin imilgal darteed liman la imilgal nagad milka dhakadanka dhowmadan xaaraba huwa manka laharbiya allah ala laharbiya warasuulah laharbiya min qabl hordaanbi ilahi rasulsha laharbiya himilgalan nagan diyaariyeen sar ilahi walaa yaxlifuna dhaaradan dhaaradan in aradna ma aradna una madoonan ila lxusna winaaglay fadaan masaaiday fadaan serm wallahu ilahi yashhadu ilahi may kumarkaata kaeya ilahi kumarkaata kacay inahum ina almunaafiqiina balakadiguna hani been sheegaayan iyin laa taqum ungumtoy usuruntoy ayl fi ahrig meeri rasul ilahay maylaya rasulsha lahadlahay nsuruntoy i fi masjidi daraarin wa abadan weligaan dhaa suguntoy may weli lamasjidun masaajid masjidkaasoo usisa huwa masaajidka la aas aasay cala taqwa taqwa aas aasi min awali yawmin maalin awalkeedana la aas aasiya axaqu xaq badan an taquma anta inaad gumto fi fi masjidi gumta wa masaajidkaasa inaad gumta xaq badan masjid guba macruuf wa xujaajta dadku markay xajiyaan masaajidkaas wala ziyaarade masaajide iya kumida dhaan dhubada maybomisahay madina binaasha hada jirta laakin hadda magaaladi da wiinatay magaalada adoo kudhax socdaas la gobada laseede kalkun yani inikaasa xag badan er ilaah taaso saas darteed sabto kasta rasuulka masaajidkaa ziyaarada jariye fihi fi lmasjid ilahay amaanay weli masaajidka suge inkastoo culmada mufasiriinta iskhilaafeen masaajidka suge masaajidka oo masjidulmadino iyo masjid gubo lera laakin hada badana ma in badan taas culamada mufasiriinta masjid guba leeyi ilahay may amaanayn in dadka kadhax sugan hata amaan fihi fi lmasjidi masaajidkaas fiishay masjid quba iya kasugnaadeen rijaalun rijaal dad rijaal eh rajul eh rajulnimadiyo ilahay kumarkaas nagin rijaalasoo yuxibuna jeel an yataharu in isdaahiriyaan jeel wallahu ilahayna daa'iman bilahi yuxibu ilahay ma jeeliya karaala nagday almudahiriina han isdaahiriyaana oo rasuulka sala allahu alayhi wasalam hata warsadiyalarisin ilahay maysinka amaanay dad isjeelo daahiliyawasin kamaaday dahaaridinsa walasanale markaasa marana kot marki oo yani saxrono saas oo kale waalna shidi walakatartargaan markaas bacdi adan bi ku dabageliyaan ermana bes dadka isdaahiliya saasa iska tilmaamay ilahayna yani ilahin amaani yuxib lmudahirina saas daraadi hadii dahaaro la helaw maanaa shareecad ninbinayta ini shiid kireedisa kristan joodo kurasa saab rasul weli jaren walka tukada korsii jira laakin may kufaylaha ini biil kudabageli baharada foolna sugo manaa biil kudabageliy fayla tan ilahi lay wallahu yuxib lmudahirina ha isdaahiriyaan ilahi jeel daa'iman bahal isdaahiriyaan baharada kolkin kale so dahaara macnawiya dahaara xisiya lamad walan baahani dahaara macnawiya dalbag ini daahira munaafiqnimo iyo xisad iyo kibir iyo xujbo iyo walaasnlakunadiifi dalbag wallahu yuxib mudahirina macnawi taas daahirkana la daahiri walba nijaasa isku dheray daahirkan walba nijaasa isku dha isku dheray taaso kolku macna fuxsho fuxsho iyo baati kuli macnawi isku daahiri daahiran wabatinan kolku isdaahirin wallahu yuxib lmudahirina dhahdilaas khulaasatu sanati sanadii warshe kooban sanadii ataasicati sagaala min alhijra hijrada sanadsiya sagaala warshe kooban hada maxaluhu fi sanati sanadii ataasicati sagaala di xadata ma edersay gazwato tabuka ay yani asila kam meegagama rasul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha meganagaadi bitabuka tabuka <coughs> meganagaadi agama rasul sala lahu alayhi wasalam bitabuka tabukiya nagaadi ahay yani wa kay masalan ayaama ayaamiya nagaadi lay fima may istashaara rasul rasulka lishori sala lahu alayh wasalam asaabahu lishori wastashaara asxaabahu fi sayri ila ma makan huwa abcadu min tabuk mada qaalo asaabti law lirasul maynare qaala cumaru lah in kunta umirta fasir wailaa yani wa kayfa aqulu laka yani ina bishami jumuca min arom kasiratan walaysa biha axad yani wa kay masala falaw rajacna fi sana xata naraa o yuxdit allahu amra lakana axsan sangari man jaahu ayinkoy cindama qaruba nabiyu min almadina markin dhawaad walama qaruba nabiyu min almadina jahu jamacatu min almunaafiqiin cama sa'alahum may suaalin cama may sa'ala huwa rasuulka hum yo warsad maya saas may warsadi mana fasala nabiy hum yo warsade can sababi binaai binaa masjid masaaidkaasawsansaasa warsadi alkhulaasatu sanati taasica sanadki sagaalad warshe kooban min alhijra fi sanati sanadi ataasicati sagaalad ye xadaad ma hadarisay gazwatu tabuka iyo hadarisi walam yakun mahane fiha fi lazwa gazwadaas raadiya mahane xarbon xarba mahane kharaja rasuul sala allahu alayh wasalam ilahay rasul siba ilayha ilaa tabuk yanbah limuxaarabati jumuci rom reer rom jumacadol silan laxarbi wamaca macda rasuli rasulka maasha may haadena talaatuna sodon alfa min alfin oo min almuctirina fakirin ah dafaca nabiyu dafaca alagniyaa tanaadinta iyo dhiibeen nafaqatom nafaqat almucsirin fakirintaas nafaqadoodya dhiiben wastadana may kuwadin dalben nabiy almacduruna aanolum cudur iya kuwadin dalben wajamacatun jamaca kuwadin dalbe jamacadaas min almunaafiqiin kumid nabiy nabugedami lahum lilmunaafiqiin fawa baka lahu ilahi daaray almunaafiqiin hay daaray ala sidani sidani munaafiqiin munaafiqiintidin dalabkoon wafi tabuka tabuka dhahdiya wasaalaxa may lheliy anabiya saaxibu ayla tanheli waman alheli maca maca saaxibi ayla saaxibi ayla maca shahaadi uma rajac nabiy nabag hanagd ila madina hanagdi wa rujuuci rujuuci nabiy nabag hanagsiisa hadiye iyo amara nabiy nabag amri bihatmi masjidi miraarin masjid miraar dugumiyowshay aladi masjidkaas oo banaa dhisay hu masjidka almunaafiqulmadina madina munaafiqiintaas dhiseen wabacda usuli usuli nabiy nabag deerowshay kabacda madina sadeedi bacdigadi oo fada main xaadiray alayhi ala rasuli rasul korshay main kooyay wafdun wafdo oo min sakiifin sakiif kumide dai halilakishiraay ma hata kooyen waa allahuma ahdi sakiif ilaah yani wa kay masalanba yani sakiif anun yara wafdun min sakiif wa fiha fi sanati sanati saasicati nidki sagaalad iyo mayla oofsaday cabdullaahi bin ubayin rais lmunaafiqiin munaafiqiinta madax shuhay rais lmunaafiqiina ah watwafiyat may kalesi nidkan la oofsaday umu kalsom binti rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay gabartis oo umu kalsom leerahay iya la oofsadi ahi yani wa kay umu kalsom iya la oofsadi o oh, bint rasul sala allahu alayhi wasalam oo dhabay masalan ruqiya maya ruqiya maya goriy ruqiya bint rasuul sala allahu alay salam sanasa dhimati ruqiya sanasa dhimati sanasa hay sanadka dhimadaas ya asariyada nagadaan buga baaran imtixaan kol diida jari oo laba baaro kusheegiya korlay oo lagu sheegi jari ya mal haymaad ya lamua lam wala turas ayay kolka yani reesaas fogiya yani waa kay masalan sanada hadhimati kolay bacda hahay may hay beder beder bacdisha may bedera la jari rasulka saartis bedera fi sanati se bedera madiri sanati lamaad ma haye yani waa kay saas waay watufiyat umu kalsumin umu kalsum yala oobsadi bint rasuul sala allahu alayhi wasalam kawtu maywa rabiya iya gaba jari cudmaan bin cafaan marki ku geeriyooti hadan yani wa kay masalan umukalsom iyo hada sanadkan ada dhimadaha sanadka sagaal dhimati si rasuulka raayo low kanat cindi halisa latazawajtu kahaari mana oo gibartu sida gaba kii dar fadi asmaano asmaan sin jeli aclam